alxamdu lilahi aladi aclaa manaara alislaami bisunna warafaca biha can alquluubi lakina wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi alqaa'idi ila aljanna wacala aalihi wa saxbihi aladiina jacalahum allah amanata linnaasi wa mina ama bacdu fahada huwa adarsu alhaaminu walcishruun min alkitaabi alkhamis min duruusi dowrati alxadiidiyati altaasiiliya wa huwa cumdat alaxkaam min kalaami sayidi اlanaam xadiiskii xalay aynu ka boodnay baynu dib ugu noqonay can cabdiraxmaan bni abi bakrata radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu kataba abi aabbahay wuxuu ii soo qoray oo ah abu bakra nufayc bn اlxaarif aw ama katabtu lahu waxaan u qora ila bnihi inankiisa cabdillaahi bni abi bakra oo sida cumdaha ku sida صaxiixaynka ku sugan bukhaariyo muslimna waa cubaydullah ibnu abi bakr cubaydullah baa layihi tashiiru cabdillah wlxaal huwa qaadi xaal uu qaadi ka yahay bisijistaan meesha la anlaa taxkuma inaadan kala xukumin bayna tnayni laba ayuu ii soo qora wa anta khadbaan walxaal anta hadbaan markaad cadhaysan tahay xaaladaada cadhaysan tahay fa innii anigu samictu waan maqlay rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama yaquulu isagoo leh laa yaxkum yaanu xukumi axadun axad bayna tnayni laba dhexdood yaanu kala xukumin wa huwa qadbaan isagoo cadhaysan wa fii riwaayatin waxaa ku yimi laa yaqdiyanna yaanu kala xukumin xakamun mid wax kala xukuma bayna tnayni laba dhexdood yaanu u garqaadin walxaal huwa qadbaan xaaladda uu cadhaysay xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofku markuu cadhaysan yahay inaanu gar iyo qadaa gelin sababtu waa maxay ee waxaa la doonayaa inuu ijtihaado ka xaqa la sugo masalada caddeeyo kala saaro cilmi ku kala saaro isagoo cadhaysan hadduu wax kala xukumo taasi tashwiish bay qalbigiisa iyo caqligiisa ku keenaysa doodna waxaa laga yaabaa xaqi inuu seego waxay culimmadu yidhaahdeen cadhada waxaa looga jeedaa cadho oo dhan ma ah e waxaa looga jeedaa cadhada saamaynta keenaysa ida kaana alghadabu shadiida cadhadu markay daran tahay waxaa kala duwan bay yidhaha culimada luqadu in la yidhaahdo qaadib uu cadhaysan yahay oo ficilkii qadabku ku sifoobo iyo in la yidhaahdo qadbaan ay mumtali'un qadaban cadhuu la buuxa marka ziyaadada alifta iyo nuunta la ziyaadiyey macnay ziyaadinaysa marka qadbaan waa cadho daran wey cadho badan ayaa looga jeeda taana waxay ku sii xoojiyeen way dhacday nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo cadhaysan inuu wax kala xukumay markii cabdullaahi cabdulaahi bn zubayr bn alcawaam iyo nin ansaariya isku qabsadee laba beerood oo isku xigta ayuu kii ansaariga ahaa nabiga uga soo ashtakooda calayhi salaatu wasalaam nabigu waa kala xukumay oo wuxuu ihi zubayrow biyaha markaad beerta ku soo dayso u sii daa kadibna ninkii ansaariga ahaabaa ka cadhooday wuxuu yidhi an kaana bna cammatik waxaad sidaa u leedahay ilmaabtibaad ilmaabtibaatihi waayo nabiga eedadii baa dhashay zubayr bnu lcawam fatalawana wajhu rasuuli illah nabiga wejigiisi waa isbedelay dabeedna zubayr buu ku yidhi biyaha hay ilaa gidaarku ka buuxsamayo awal wuxuui xoogaa markaad haysata siidaa ilaa aad si fiican uga buuxsanaysa hay biyaha hayso iyadoo nabigu cadhaysan yahay marka khulaasat lqowl waxaan leenahay waayo nabigu waa macsuum xaqdarro ma xukumayo hadduu cadhaysan iyo haddii kaleba cadhadiisana waa xakamaynaya nabigu calayhi isalaatu wasalaam marka haddii cadhadu daran tahay waa la yska daynaya laakiin kolleyba haddii la joogo maxkamad iyo gar haddii la joogo iyo dad murmaya waxa weeye wax badan baa soo maraya marka cadhoo dhan maaha laakiin waa cadhada saameynta keenaysa kitaabu lacima cuntooyinka kitaabkiisii weyn can nucmaan bni bashiirin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul isagoo leh wa ahwaa waa tilmaama annucmaanu nucmaan biisbacihi labadiisa farood ilaa udunayhi xagga dhadihiisuu la aaday oo uu ku tilmaamay ina alxalaala xalaashu bayinun waa cadda waalxaraama xaaraantuna bayinun waa cadda wa baynahumaa dhexdooda waxaa mushtabihaatun kuwa isu eg ma xalaal baa mise waa xaaraan laa yaclamuhunna aanay garanan kaiiru min annaas in badan oo dadka ka mida laakiin dad baa garanaya faman itaqaa ka iska dhowra ashubuhaati wixii madmadow uu ku jiro ee isdhex gashan aan kala caddayn istabra'a waa ilaaliye kaas lidiinihi diintiis iyo wa cirdihi sharaftiis waman waqaca kii ku dhaca fi shubuhaat shubhooyinkaas iyo waxaa aan caddayn ka dhex dabbaashe ku dhaca waqaca waa ku dhacay fi lxaraami xaaraantii buu ku dhacay ka raaci buu la mid yahay sidii kii adhiga raacayay oo yarca daaqsiinayay xowla alximaa seeraha la diiday in la daaqo agagaadkiisa xoolaha daaqsiinaya yuushiku wuxuu ku dhowaanaya oo ku siganaya ama u dhow yahay an yartaaca fiihi xoolaha inuu daaqsiiyo oo xooluhu gala alaa wa ina likulli malikin boqor kastaa wuxuu leeyahay xima seeruu leeyahy alaa wa ina xima allah ilaahay seerihiisu maxaarimuhu waa wuxuu xaaraantinimeeyey alaa wa ina fi ljasadi jidhka waxaa ku sugan mudqatan waslad idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kullu jidhka dhammaantii waa hagaagaya wa idaa fasadat xubintaasi hadday xumaatana fasada aljasadu kullu jidhka dhammaantii waa xumaanaya alaa wahiya alqalb xubinkaasina waa qalbiga wey xadiidkan wuxuu inoo tilmaamaya oo shiikhu uu ku bilaabay kitaabu alacima cuntooyinka marka la yidhaahdo alaslu fiiha alibaaxa qaacidadeedu wixii kitaabka iyo sunnadu aanay diidin xalaal asalku waa sidaas wixii laysweydiiyo daliil xaaraantinimaynaygama lahaya maya xalaal qaacidadu waa taas wuxuu nabigu halkan ku sheegay xadiiu nucmaan arbaciinkana waataynu kusoo sharaxnay waxyaabuhu inay saddex u qaybsamayaan cuntadii baa soo gelaysa la cunayay iibabkii iyo ganacsigii baa soo gelaya iibkani baa mise waa haaraan guurkii baa soo gelaya inay u qaybsamayaan wax ay caddahay xalaashiisu iyo wax ay caddahay inuu xaaraan yahay labadaa warkoodu waa cadya wuxuu uhi nabigu waxaa u dhaxeeya mushtabihaat waxaa laga yaabaa ishtibaah ama madmadowgu inuu kaga yimaado khilaaf culimmadu isku khilaafeen khilaafkaa culimmaduna uu ku salaysan yahay adiladii oo iskhilaafsan oo la kala rajixi maayo ama daliilkii waa cad yahay oo waa saxiix laakiin xayawaankan ma ku dhaboobaya ayuu ishtibaah ka imanaya kii xadiiska lagu sheegay ma yahay mise ma ah iyadana ijtibaah baa ka gelaya cinda tabiiq markaa daliilkuu gelayaa macnihiisa daliilkuu gelayaa inuu sugan yahay iyo inaanu sugnayn xadiiskii baa la odhanaya waa daciif qolana waa xasan qola waa saxiix ijtibaah baa gelay hadduu xadiiskii sugnaado macnihiisuna sugnaado waxaa imanaysa meeshii lagu dabaqaya kii ma yahay xadiiska lagu sheegay mise ma ah intaba ishtibaah baa ka dhowraya kuwa in la yska dhowro ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waayo kuwa noocaasa ah haddii sida xalaasha loola dhaqmo marka dambe xaaraan baa lagu dhacay awshaka an yuwaaqica mastabaan baa lafdi ku yimi qofku haddii kuwaa mushtabiha uu ku dhex wareego oo uu ka xalaal miiran waayo awshaka an yuwaaqica mastabaan wuxuu ku dhowaanaya ama ku dhacaya xaaraantii caddayd inuu marka dambe dhex galo nabiguna waa tusaalaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxaa lagu tilmaamo kale qalbigu saamaynta uu ku leeyahay xubnaha ficilada laga samaynay qalbigu hadduu hagaago ficilka ka soo baxaana waa hagaagaya qalbigu hadduu fasahaadana waxaa ka soo baxayaa ee xubnaha laga samaynayaana wax faasiday noqonay can anas ibni malik radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi anfajna waxaanu didinay oo meeshii si aanu ka kicinay arnaban bakayle bimari dahraan meesha la yidhaahdo dahraan waa tog xagga waqooyi maka kaga yaala maru dahraanna waa tuulo ku taallay wey hadda waxaa loo yaqaanaa waadi faatima waadi faatima baa loo yaqaana waa maka agaarkeeda meeshaasaanu waxaanu didinay bakayda fasaca alqowmu dadkii waa waa ordeen si ay u eryadaan falaqabuu way daaleen ila bakaylay eryanayaan wa adraktuhaa waan soo haleelay buui anas anaa soo qabtay fa akhadtuhaa waan qabtay fa ataytu biha waxaan u keenay abaa alxa oo hooyadii qabay fadabaxaa waa gowracay wa bacata waa u diray ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam biwarikihaa misigteeda wa fakhidayhaa iyo labadeeda lugood ayuu u diray faqabilahu yacnii lugtii iyo boodyadiiyo wixiiba ayuu u faqabilahu nabigu wa aqbala calayhi salaau wasalaam xadiiska saynu arkayno wuxuu tilmaamayaa bakaylaha in cunaa inuu xalaaliya nabiguna uu wax ka cunay calayhi salaau wasalaam marka wuxuu ka mid yahay ugaadha xalaasha buu ka mid yahay alwasiir bnu hubayra saaxibu libsaax fi macaani sixaax wuxuu leeyahay ittafaquu calى ana akla alarnabi xalaal culimmadu waxay isku waafaqeen bakaylaha in la cunaa inuu xalaaliyo fiqi badanoo kale male warkuu nabigu bakayluu cunay weeye waana xalaal wey waa ka soconay can asmaa binti abi bakrin radia allahu tacaala canh qaalat waxay tidhi naxarnaa waanu gowracnay calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama xilligii nebiga farasan faras faakallaahu waa cunay wa fii riwaayatin waxaa ku yimi wanaxnu bilmadiina annagoo magaalada madiine ku sugan xadiidkan waxay jumhuuru ahli lcilm sida loo badan yahay waxay u daliishanayaan fardaha hilibkoodu inuu xalaal yahay oo asmaa waxay leedahay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam baanu qalannay oo aanu cunnay bay tiri welibana magaalada madiine gudaheeda oo nabigu jooga calayhi salaatu wasalaam musalaxana waxaynu ku soo marnay waxa weeye kada umirna wakada kunaa nara fii cahdihi aw can idaafati cara saxaabigu hadduu yidhaahdo fii cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayaanu sidaa yeelayna inay tahay fii xukmi lmarfuuc waayo waxaa laga soo qaadayaa mar hadday xilligii nebiga tahay nebigu inuu ogaaday oo uu ogolaaday oo fasaxay haddii lagaba soo qaado nebigu inaanuu ogaan ilaahay baa ogaa oo waxa weeye fasaxay casliga waataynu soo marnay kunnaa nacsilu waalqur'aanu yanzil casli baanu samaynayna iyadoo waxyigu soo degay ibnu cuyayna ka dabageeyey walow kaana shayun yanhaa canhu lanahaa canhu lqur'aan qur-aankaa diidi laha haday xaaraan tahay marka mar walba waa xukmu rafciga hilibka farduhuna xalaal wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa waa diiday can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dad joogta ah waa kuwan inala jooga hilibkooda nebigu waa nahyo waa diiday la cuno wa adina waa fasaxay fii luxuumi alkhayr fardaha hilibkoodana waa fasaxay yacnii adina hadda loogama jeeda inuu mamnuuc ahaa oo la fasaxay wa adina ay abaaxa uu banneeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam banayntaasina awal wuxuu ahaa mubaaxun caqlan wuxuu isu bedelay mubaaxun sharcan waataynu soo sheegnay shayga aan la xaaraantinimayn asalkiisu waa maxay waa xalaal wey xalaasha haddii aanu daliil ku iman albara'a alasliya baa layihaha alibaaxat alcaqliya baa layihaha nasku markuu sheegana ibaaxatun sharciya baa layihaha ibaaxatun sharciya markaa hilibka dameeraha dad joogta ah dameerkan caadiga ahna waa xaaraan nabigu waa diiday hilibka fardahana nabigu waa xalaaliyey walimuslimin waxdahu waxa ku yimi qaala wuxuu akalla waa cunay zamana khaybar sanadkii khaybar oo sanadkii toddobaad wey xilligii khaybar alkhayla fardaha ma cunna wa xumura alwaxshi iyo dameer farowyadana waa cunna wanaha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu diiday can ilximaari alahli dameerka dad joogta ana nabigu waa diiday hilibkiisa marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in dameer farowga hilibkiisu bannaan yahay oo horena waynu usoo marnay qisadii abi qataada ee waxa weeye dameer farowga isagoo aan muxrim ahayn oo ugaadhsaday kadibna nabiga wax uga keenay nabiguna uu cunay calayhi salaatu wasalaam fardahana laba xadiis ba aynu soo dhaafnay oo bannayna ah. dameerka ahliga ama dadjoogtana isaguna xaaraana ah. ibnu cabdilbar ijmaac buu ku soo naqlinayaa inuu xaaraan yahay axaadiis kalena waa ku timi amara abaa alxata fanaada ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi اlxumuri اlahliya fainaha rijsun sababtu waa maxay waa najaasa wuxuuna najaasoobayaa marka la gowraco laakiin intuu nool yahay waa gaadiid la isticmaalo haddaad fuusho ou kugu dhidido ka maydhan maysa laakiin marka dee la qalo najis buu noqonaya waa baktiga najaasadaasa loo can cabdilaahi bni abi awfa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu asaabatnaa waxaana halashay majaacatun gaaju layaaliya khaybar habeenadii khaybar falamaa kaana markii la helay kaanadu waa taama ay falamaa wujida xasala ay xasishay yowmu khaybar maalintii khaybar waqacnaa waxaanu ku daadannay fi lxumuri alhliya dameeradii dad joogta ahaa ayaanu ku daadanay fantaxarnaaha waanu qalanay falamaa qalad markay ku karkartay bihaa hilibkooda alquduuru digsiyadii naadaa waa dhawaaqay munaadi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kii dhawaaqayay ee rasuulku soo dirsaday rasuulka u dhawaaqay xadiiskaynu hadda sheegaynay abu alxa lagu sheegay xadiis kalena waxaa lagu sheegay bilaal saxaabo kalena waa la sheegay laakiin waxa suuragala ah dee waa la badnaa qolaba jihay fadhidaa laga yaabaa dhinacba nabigu inuu saxaabi u daray baa laga yaaba uu ihi dadka gaadhsii dadka gaadhsii waayo waxaa la yidhi ilaa soddon ilaa afartan dameer baa la qalibana ilaa qaar qayliyeeno yidhaahdeen yaa rasuul allah ufniyat ilxumur ufniyat ilxumur maanta dameeradii waa la dhameeyey waxba kama hadhin ila gaadiid buu ahaa markaasuu nabigu go-aankaa soo saaray uu dhawaaqo isagoo leh an akfiu gadiya alquduura digsiyada ha la rogi waxa ku jirana hala daado wa rubamaa qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhi walaa taakuluuha cunina min luxuumi lxumuri dameerada hilibkooda xaggoodana shay-an waxba ha ka cuneen si kastoo loo gaajaysanay can abi taclamata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi xarama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu xaaraantinimeeyey luxuuma alxumuri alahliya marka xadiidkani wuxuu sii caddaynayaa nahy waayo waxaynu soo maraynay naha naha baynu soo maraynay waxaa dhici karta in la yidhaahdo waa tanziih waa laga fiicanya nahyu tanziih wey waa karaahiy laakiin kanaa nas ku ah nahyigaasi inuu yahay taxriim xarama nabigu waa xaaraantimiye wacan ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yii dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa khaalid ibnu lwaliid maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulkuna nala socdo oo maciisaanu nahay bayta maymuuna maymuuna oo xaaskii nebiga ah gurigeedii baanu soo wada galnay maymuuna waa maymuuna bint alxaari waa xaaskii nebiga khaalidna waxaa dhashay lubaabatu suqraa bint alxaari cabdullaahi bnu cabaasna waxaa dhashay lubaabatu lkubraa um lfadl bint lxaari hilibka meesha lagu cunayay inoo iman doonana meesha qasiim la yidhaahdo waxaa hadyad uga keentay xufayda bint alxaari marka meesha reer xaaris baa isugu yi xufaydaa keentay oo nabiga waxay u keentay malab iyo caano la qallajiyey iyo hilibka inoo iman doono insha allahu tacaala waxay soo wada bayta maymuuna markaa maymuuni khaalid iyo cabdulaahi bnu cabbaas labadaba habaryar bay u noqonaysa laba gabdhood ay walaalyihiin ba dhashay fa utiya waa loo keenay nabiga bidabbin dabbi baa loo keenay maxnuudin la dubay fa ahwaa ilayhi waa ku hoobtay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam biyadihi qacantiisa waayo dee isagoo sidiisiyo looma keenine isagoo cuntada la socda oo la bisleeyey ayaa loo keenay fa qaala bacdu niswa dumarka qaar waxay yidhaahdeen allaatii kuwaasoo fii beyti maymuuna guriga maymuuna jooga waana laga yaabaa xufayda inay tahay bintilxaari oo keentay iyadu keentay waxaa weeye hilibka keentay akhbiruu u sheega rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam bimaa yuriidu waxa uu doonaya an yaakula inuu cuno ha loo sheego farafaca kor buu u qaaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yadahu qacantiisa markii loo sheegay waliba riwaayaadka qaar waxaa ku yimi wa kaana laa yaakulu shay-an xataa yas'ala canhu nebigu cuntada loo keeno iskama cunay ilaa uu yidhaahdo cuntada de hadduu garanaya waa gartay laakiin hadduu wax ka garan waayo wuxuu odhanaya maxay ahayd cuntadani waa weydiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii kalena waa kii tilmaamayey maa caaba طacaaman qatu in ishtahaahu akala wailaa wain karihahu taraka hadduu ka helana waa cunay haddii kalena waa ka tegaya isagoo aan ceebayna nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey marka xadiiskan waxaa laga yaabaa dee uu yaqaanay oo hilib saaran yahay kii la yaqaanay buu nabigu u maleeyay calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay ayuu qacanta ka taagtay faqultu waxaan ku yihi haddaan ibnu cabbaasa axaraamun huwa dabbigu maxaaraamba yaa rasuul allah rasuulkii allow qaala wuxuu uhi nabigu laa maya walaakina waase yeeshee lam yakun ma ahayn biardi qowmi tolkay dhulkooda mid lagu yaqaano lagu cuno ma ahay faajidunii waxaan helayaa acaafuhu inaan diidayo naftaydaa diidaysa kama helin qaala khaalid wuxuu yidhi fajtarartuhu waan soo jiitay xaggiis ugu soo dhowaystay faakaltuhu waan cuna walxaal annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiguna yanduru uu eegayo xadiidkan wuxuu ka hadlayaa cabdulahi ibnu cabaas baa soo warinaya qisadiis uu cabdulahi ibnu cabaas xadiidka inoogu wariyey sida bukhaariyo muslim ku sugan yaziid ibnu lasam baa u yimi taabiciinta ka mid a wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu cabaasow ninka hebel la yidhaahdo oo aroosa baa na casumay buui waxaa laga yaabaa weliimada inay tahay muxuu ku casumay saddex iyo toban babi ayuu waxa weeye u qaba dabbiguna waa xayawaan shabbahaya xayawaankan aynu u naqaano mascagalida aynu u naqaano waayo laba xayawaan oo kala duwan wey kolle keenna dee tilmaamihiisa waa waa la isla sii eegi doonaa laakiin labadaa xayawaan farqiga udhexeeya wuxuu yahay waxa weeye dabbiga xadiiska lagu sheegay waa yari aada buu uga yaryahay kan inala jooga way kala weyn waralkaa weyn waralka waxaa loo yaqaanaa timsaax asaxraa baa loo yaqaanaa iyo xaaska berigaa loo yaqaanaa halkaa waa ku kala duwayn mar labaad taana anigu waan arko waa idinka sheekayn doonaa xagga dambaan ku sheegi doonaa mar labaad waxaa la yidhi dabbigu waa xayawaan musaalima waa laga nabadgalaa ma dhib badna geedahana waa cunaa hilib ma cuna waralku laakiin waxna waa dhibaa hilibkana waa cunaa taana waa ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin waralka dushiisa ama jidhkiisu waa ka adagyi wuu adagyi qoloftiisu waa adagta dabbiguna waa jilicsany uu ka jilicsanya farqiyadaasoo dhan baa u dhexeey fideoye badanna meelo badan waa laga soo duubay waralka oo dabbiga laftiisa cunaya midtoo kale waa ku arki doonta isagoo cunaya marka furuq badan baa udhexaysa maraan joogay madiina niman dhalinyaro sacuudiyiin oo aan cashar u dhigayay ayaa masjidkii mid ka mida wuxuu la soo galay dabbigaasuu la soo galay wayna cunaan aadna way u jecelyihin way ugaadhsadeen ilaa hadda dabeedna waa ku faraxsan yahoo dee casho suqaara looga samaynay innagu aad baynu uga weysuusnaayo waxa weeye aad baynu u dhibsannaa masjidkiibuu ila soo galay dabeedna kuwii kalena way isu taageenoo way ku farxeen iidhiib sidii neef saylada aad ka iibsanayso marba aad gujinayso iyo aynu mac dabeedna waxaa idhaha shiikhana inuu dhiibaana ii keenay warba tag baa hayaan kuuna qariya baalka idila cuntaa ka hadlaysaa waa xalaal ba idhaha xalaal maha noqdaa kuwi maydaan maqal xadiiska nebigaama diina calayhi isalaatu wasalaam marka siday u xafuushinayaan wax yaroo jilecsan oo jileecu ka muuqdo dushiisa ayuu ahaa oo miskiinnimana ka muuqato adigu goodaado weynaatay unbaan baana sidhi weyn eh, marka waxaasoo dhan marka la geeyo anigu saan isleeyahay keenu ma aha dabbigaa la sheegayo maaha dabbigaa la sheegayo ma aha eh, waral baa keena la yidhaahdaa waral ayuu noqonaya waana lasii hubinaya insha allahu tacaala marka nebigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam eh, qisadii ibnu cabaas baynu wadnayey yaziid ibnu lasam wuxuu ihi saddex iyo toban dabbigaasuu lagu casimay fa min aakilin wa taarikin buui dadkii labay noqdeen mid cuno bisinka u qabta iyo mid faraha ka taagta sii nabiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo dee aan aqoon ama ka kawisuusan ibnu cabaas buu weydiiyey ibnu cabaas qisadan uga sheekiyey xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaanu ka qaadanaynaa dabbigu inuu xalaal yahay inuu bannaan yahay waayo nabiga hortiisaa lagu cuna calayhi salaau wasalaam laakiin in la xaqiijiya ubaahanta laakiin kolleyba inagu ugaadhi kalaaba inaan ku dadaalin be kani waa ka ugu dambeeyaan filaya xitaa kii xalaasha hadduu noqdo inagu aada aad baynuga weysuusinaa cidi haweysan mayso cunidiisa intaa aan sheegay maxaa idinka baxay keenu ma warar buu noqonaya mise dab ya ya keen waran ku noqonay waa saas wey marka waxay noqonaysaa ka kale inaanu dalkeennaba joogin ya inaanu ya inaanu joogin baa laga yaaba can cabdillahi bni abi awfa radia allahu tacala canhu qaala wuxuu hazawnaa waa la duullay maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam sabca ghazawaatin toddoba duullaan naakulu aanu cunayno duulaanadaas aljaraada ayaxa aanu cunayn xadiiskana wuxuu tilmaamaya lafdiga bukhaari waxaa ku yimi nakulu macahu aljaraada nebigaanu la cunayno ayax oo laga faaidaysanaya nebiguna inuu la cunayo calayhi salaau wasalaam xadiisku wuxuu tilmaamayaa ayaxa hilibkiisu inuu bannaan yahay imaamu nawowi ijmaac buu ku naqliyey inuu xalaal yahay uxillat lana maytataani wa labada baktiye la baneeyey waa kalluunka iyo xuudka iyo kuwiisa waaweyn iyo ayax xataa iyagoo baktiya oo bakti aada ugu timi waa la cunay waa la cunay waxaynu ka soo reebaynaa un dee hadday sun u dhinteen oo dee ayaxu markuu weerar soo qaado waa la buufiyaa waa la sumeeyaa marka hadduu sumaysan yahay de suntuna waa xaran waa la iska dayna laakiin haddii laga aamin qabo cunidiisu waa bannaanta ayxuna isaguna waa balmanaya inagu dee ma cunaan filay isaguna dabbiga unbuu la mid yahy laakiin waxaa weeye waxaa jira sacuudiga iyo yaman iyo wadamada carabta waxaa jira mawsim aljaraad laynaa anigu waan arka waxaa weeye sayladda ayaa waxaa la keenayaa kiishashkan waaweyn ee shabagee basasha lagu goro samaynaa kiishashkaa waaweyn basasha ee lagu guro ee shabagshabagaah kaa soo buuxa oo ayaxa kabdad baad iibsanaysa kintaab ayaxa baad iibsanaysaa lacag qaaliyana waa la siiya dabeedna suqaarkii baa laga samaynayaa welibana ragga qaar isagoo qaydhin ayuu hortaada ku cunay xabaddaa ugu macintu marba soo qabto haygu matagine <laughs> ayuu waxaa weeye qayriku ku cunay xitaa bislayn maayo bislayn maayo eh, fawaaid badanna waa leeyahay bal faa'iidooyin badanna way u sheegaan raggii cunayna waa arki doontaa iyagoo ka warbixinaya rag ba aada uga helo dareeya marka qaabo badan bay u sameeyaan aad bay u cunaan eh, shiikhaygii dhinta allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed shiikhii la qarxiyey allah u naxariistee berigii uu yaman macallinka ka ahaa wuxuu yihi eh, yamaniyiintaanoo galaaska u dhigay secondarygabaa hal xabba daaqadda ka soo gashay wuxuu ihi sida diyaaradday ugu duulaan buu i xabadaasaa la ereeraya ninkii qacanta ku dhigaa hawadu ka culay hawadu ka cunay dowladna wuxuu hi aniga u dhigay inuu xalaal yahay baa la yaabay la yaabay can zahdan ibni mudarib aljarmi qaala wuxuu kunaa waxaanu ahayn cinda abi muusa abi muusa alashcari baanu la joogi fadacaa waa u yeedhay bimaa'idatihi cuntadiisibuu u yeedhay walxaal calayha iyadoo cuntadii ay saaran tahay laxmu dajaaj hilib digaag fadakhala waxaa soo galay rajulu nin baa soo galay oo min banii taymillaahi qabiilkaa ka soo jeeday axmaru ninkaa soo cas shabiihun u eeg bilmawaali addoommada shabbahaya faqaala waxau ihi halumma ay tacaal kusoo dhawow cuntada fatalaka'a u walaaca taradud baa ku dhacay faqaala wuxuu yihi halumma u kaale fa innii anigu ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii allaan arkay yaakulu minhu isagoo cunaya hilib digaag isagoo cunaya xadiisku wuxuu inoo tilmaamaya hilibka digaagu inuu bannaan yahay waayo ayibaadku ka mid yahay nabiguna waa cuna alayhi salaau wasalaam agtiisana waa lagu cuna riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan ninkan walaacay markii lagu celceliyey wuxuu yidhi waxaan arkay iyadoo qashin cunaysa dabeedna go-aan baan ka qaatay inaanan cunin go-aan baan ka gaay sida dee kuwa magaalada joogaaba lagu yaqaano inay waxaa weeye qashinka iyo waxaa cunaan Eh, laakiin calaa ayati xaal hilibka digaagu waa bannaanyahay waxaana aada muhima hilibada waayo digaagu laba mida ahaa kalluunka laba mid aha kalluunka haddii gaal iyo muslim iyo hindoos iyo buudiis ahlu kitaab iyo midaan ahlu kitaab ahayn meel kastoo laga keenay hadduu bakti ahaaba mar hadduu saliim yahay oo la cuni karo kalluunku bakti male marka isaga mar walba la cunaya laakiin digaagu gawrac buu ubaahan sida awgeed in layska hubiyo inagoo hadda iyo caalamkaba khaliijkaba waxaa haysta dajaaj baraziil intaaj albaraziil baa aad inoogu daran marka dadka keenaya de inay iska hubiyaan qaabka loo soo gowracay culimada culimmaduna waa isku khilaafsan yihiin mucaasiriinta qaar waxay leeyihiin haddii ahlulkitaab waddan yahuudi ama nasraani laga keeno wa acaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum cuntadoodu waa inoo bannaanta waxba hoos ugu sii dhaadhici mayno iyagana de wax gowracaan baa lagu waajibay xataa dimahooda waa ku taalla xataa hadday khilaafaan oo aynaan ogaan asalkayna ku soconan culimo kalena waxay leeyihiin markii la dabagalay waxaa la ogaaday digaagu de waa ogtii laba mid ahaa ariga iyo geyla iyo loda iyo lama mid ah warshadii waxaa laga yaabaa daqiiqadii inay doonayso kun xabadood inay gowracdo qalabbaa la isticmaalay mashiinaa la isticmaalay waa la gagabinaya dabeedna iyadoo dhibatay baaba laga yaaba in la gowraco kuwa baxfiye waxay yidhaha qaar ka midi markaanu dabagalnay waxaanu soo hellay bay yidhaahdeen xabad digaagoo moorgalaysan oo madaxii wadata oo dusha lagaga shaambadeeyey ariiqada islaamiga loo gowracay dubixa cala ariiqati lislaamiya ayaa loo gowracay marka de waxaa la doonaya caalamulislaami lagu socodsiy hadda madaxii baaba la socda waxaa la helay taasi aad u dhacdaa in qoliyo kalluunkii intay soo moorgareeyeen isyaadeen muslimka u dhoofiya ila fiqi maahayaana waxay idhaahdeen sida islaamkaa loo gowraco waa kalluun kalluunkula gowracma maaha marka ganacsi bay iska noqotay in aad iyo aad waxa weeye laysaga hubiyo meelaha laga keenayo oo haddii waddan muslim la helaya laga soo qaato haddii kalena loo daymo yeesho insha allahu tacala wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu idaa akala hadduu cuna axadukum midkiin falaa yamsax yaanu masixi yadahu qacantiis xataa yalqac xataa yalcaqaha ilaa uu muudsado qacmihiisa iyo farihiisa cuntada ku hadha aw yulciqaha ama uu cid kala leebsiiyo oo uu idhaahdo faraha ii murdi inta badanna waa ninkii xaasla unbaan filaya ama aabbihii dee inankiisi jeclaa uu aabbihii u muudsanayo isagoo u samafalayo xadiisku wuxuu tilmaamaya aadaabta cuntada waxaa ka mid a in qacantaadii oo cunta ku harhsan tahay aan qasabada lagu fulin ama faraxalkaa la dhex gelin ee cuntada saaran laga leefo waayo nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam faina axadakum laa yadri fii ayi acaamihi lbaraka barakadii la doonayay ma waxay ku jirtaa inta kaa hadhay mise inta caloosha gashay mise intan yaree qacanta ku hadhay allahu aclam marka waxaad isku daydaa inaan la daadine aada leefto marka ama adigu leef ama ciddii kaa ogol haddaad islaanta isku fiican tihiin ha kuu leefto de iyadana waad u leefaysaa maaha iyadoo keliye adiguna waad u leefaysaa cadaaladdu sidaa wey ibnu xasm oo daahiriyada ka midi wuxuu leeyahay cuntada marka la dhammaysto faraha in la leefaa waa faral bu waa faral cuntada kaa daadatay inaad qaado aada cuntaana waa faral bu iyaduna waa faral sixniga haddaad dhammaysatana waxa ku hadha inaad ka murdisaa iyaduna waa faral bu laakiin jumhuurtu waa khilaafsanya culimo kalena waa ku waafaqay waa daciif xadiidku aadaabtu ku saabsan yahay marka waa aadaab loo baahanya waxaa kaloo ku sugan cuntada in la ixtiraamo oo waxa weeye xifdu nicma in nicmada la ilaaliyo cuntada kaa soo hadhay inaa qashinka markiiba lagu daro digsi weyn oo lala ordayo qashinka lagu tuuro raashin soo hadhay in aad i aad laysaga ilaaliyo hadda waxaa weeye sacuudigoo kale hay-ado dhan baa u samaysmay la yidhaahdo xifdu nicma nicmada in la ilaaliyo waxay gaadheen inay sameeyeen kartoonno iyo boco safaariga teegweyga lagu qaado oo hudheelladii loo qaybiyey dabeedna hudheelka markaad soo gasho ee cunto aad dalbato meel walba waxaa ku taalla xifdu nicma waxaad dalbataa hadday wax kaa soo hadhaan ama ha yaraadaan ama ha bataan weel ku munaasiba la hayaa dalbo weelkaa ku gur ama iyagoo ha ku guraan waxa weeye kadibna sii marka dil cid la siiyana la waayimaayo marka dambena hay-ada loo geeya hay-adahaasina waxa weeye way qaybiyaan masaakiinta ay u qaybiyaan qaar waxay u gaar yihiin aroosyada iyo weliimooyinka iyo casuumada telefoonkaad ku dalbanaysaa dhaynaa kuu imanaya dusuudiiyo sidoodiiya baa la qaadaya dabeedna intay habeeyaan oo isku miisaamaan ayay dadka masaakiinta jilicsanaya u qaybinaya marka waa fikrada aynu u baahan nahay in waxa weeye dadna inay daadiyaan dadna way nagu badan tahay waxay cunaan inay laayihiin labaduba oo dhacdo baabu sayd wuxuu baabu yahay ugaarsiga can abi taclabata alkhushaniyi radia allahu tacala canhu qaala wuxuu ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla ayaan u imi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allaw inaa anagu biardi qowmin qolyo dhulkood baanu ku suganna ahli kitaabin ahlu kitaabi afanaakulu ma ku cunayna fii aaniyatihim weelashooda wax cunayna wa fii ardin dhul baa ku sugana wa fii ardi saydin dhul ugaadheed baan joogaa yacnii ugaadhi joogto asiidu waan ku ugaadhsadaa biqawsi qaansaday oo looga jeedo laybka leebka ka baxaya wa bikalbi ay wa asiidu bikalbi aygaygana waxbaan ku ugaadhsadaa alladii kaasoo laysa bimucallamin aan la tababarin wa bikalbi aygaygaan ku ugaarsadaa almucallami tababaran ee wax la baray famaa yasluxu lii maxaa ii wanaagsan oo ii bannaan qaala wuxuu uhi nabigu amaa maa dakarta waxaad sheegtay miyaa yacnii wuxuu uga jeedaa min aaniyati ahli lkitaab oo weelasha ahlulkitaabka ah fa in wajadtum haddii aad heshaan hayraha weelka ahlulkitaab ka midaan ahayn haddaa heshaan falaa taakuluu fiiha weelkooda waxba ha ku cunina wa in lam tajiduu haddaydaan helin farsiluuhaa maydha wa kuluu fiiha wax ku cuna weelkooda markaad ka maydhaan wamaa sita waxaad ku ugaarhsato biqawsika qaansadaada fadakarta aad xusto isma allaahi magaca alle calayhi korkiis markaad tuurayso leebka fakul cun wamaa sita waxaad ku ugaansato bikalbika aygaaga almucallami wax la baray ugaarsiga yaqaana fadakarta aad xusto isma allaahi calayh magaca alle korkiisa markaad dirayso aad xusto fakul cun wamaa sita waxaad ku ugaansato bikalbika aygaaga gayri lmucallami aan la tababarin fa adragta aada soo haleesho oo aad soo gaadho dakaatahu wixii uu dilay fa dakaatahu gowraciisa aada soo gaadho fakul cun xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa masaa'il kala duwan masalada koowaad weelka ahlulkitaab ahli kitaabu weelkooda in layska ilaalinayo waayo sida ku timi riwaayo abi daawuudka ku timi waxay tilmaameen yashrabuuna fiiha alkhamra wayakuluuna fiiha alkhinziir hilib doofaarna waa ku cunaa weelkaas khamrina waa ku cabaan labadubana waa najaaso labadubana waa najaasu marka sidaa awgeed ayaa layidhi ha laysaga ilaaliyo oo ha looga fogaado asalku waa maxay asalku waa inay bannaan tahay waayo waa ahlulkitaab ahlulkitaabka cuntadooduna waa xalaal wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum yahuud iyo nasaaro cuntadoodu xalaal bay idiin ninkaad jaarka ahaydeen ee gaalka ah ama yahuudi ama nasraaniya hadduu cunto kuu soo hadyadeeyo aadan ogeyn inay xaaraan tahay asal kuwa kuu bannaanta lakiin de hadduu doofaarku keeno iyo wixii la mida iyada waxa weeye kuma jirto aada ogaato cuntadoodu waa banaantay mar haddii cuntadooda la baneeyey dee waxa ka sii mudan weelkii ay ku jirtay waayo la odhan maayo cuntadana keen weelkaagana ku cuni maayo mar haddii cuntadii la banneeyo weelkuna uu la socdaa marka asal ahaan way banaantay laakiin maadaama oo sida badan ay u isticmaalaan khamri iyo doofaar iyo wixii la mida ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya oo ka dhowrsoonaada oo haddii weelka aad ka kaaftoomaysaan oo weel kale aad helaysaan waxba ha ku cunina weelkooda kiina isticmaalo taasi waa masalo ixtiyaad wey ka dhowrsoonaada masalada labaad haddaad isticmaalaysaanna iska maydho oo iska nadiifiya oo iyadana looga jeedo min baab waxa weeye xusuulu alطahaarati bilyaqiin inaad hubiso inuu daahiriyo oo wixii najaasada ay ku isticmaalayeen waxna inaanu meliya kaga dhegsanayn kaga hadhin si aad u hubsato dib isaga maydh oo iska nadiif markaa wax kooda laakiin asalhaa waxaynu tilmaamaynaa inay bannaan tahay xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa qofkii wax ugaadhsanayay hadduu wax ku ugaadhsado qaansadiis iyo leebkiis iyo eygii uu tababaray in wixii lagu ugaadhsaday ay bannaan tahay xataa haddii la gaari waayo waxa weeye iyadoo nool si loo gowraco oo bakti loogu tago waa xalaal waana ijmaac waa laysku waafaqsanya waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanayaa wadakarta sma allaahi calayh leebka markaad tuurayso waa in bisilku la socda haddii bisilka laga tago xaaraan culimmada qaar waxay idhaahdeen hadduu ilaawo waa la cafinaya qaarna waxay idhaahdeen xataa hadduu ilaawo waa baktiga wadakarta sma allaahi calayh bisika waa inuu qabto markuu leebka tuuray marka leebkaa bisika loo qabtay wuxuu dilo ee ugaadha way bannaan tahay in la cuno waxaa la mida ah alkalbu lmucallam eygaa la tababaray isagana marka la sii daynayo la dirayo waa in bisika loo qabto haddii bisika laga tago khilaafka aynu sheegnay ayaa ku jira culamada qaar waxay leeyihiin ama ilow ha noqoto ama badheedh bisika haddii laga tago waa ka kacyo taana waa laga faa'idaysanaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa wixii aygu ugaadhsaday ama leebka lagu dilay xataa haddaan gowrac lagu gaadhin oo bakti loogu tago isagoo dhintay in la cunayo oo ay bannaan tahay cunidiisu iyadana xadiiska waa ka faa'iidaysanaya waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa ayga la tababaray iyo ayga aan la tababarin farqiga u dhexeeya aygu hadduu tababaran yahay waa sidaa aynu sheegnay ayga aan tababarnayna xataa hadduu yahay aygii lagu fasaxay inaad haysato oo inoo iman doona noocyada la fasaxay kuwii aad haysatay lagu ogola hadduu yahay oo aad ku sii daysa ugaadha bisikan aad u qabato laakiin aanu tababarnayn wuxuu qabtaa waa baktiga wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaad soo gaadho wuxuu qabtay naf aad ku soo gaadho gowrac laakiin haddaad bakhti ugu tagto isaguna aanu tababarnayn eygaagibaa ha noq bikalbika hayri lmucallim eygaagii aan tababarnayn bakhti buu noqonay inuu tababaran yahay waxaa lagu garanayaa markaad ku sii dayso inuu isa sii daynay markaad joojisana inuu ka joogsanayn markuu qabtana inaan waxba ka cunayn laakiin hadduu amarka qaadan waayo ama markuu qabto uu kaaga horeeyo uu cuno la cuni maayo mucallamna noqon maayo xaaraan buu noqon wa can hamaami bni lxaarif can cadiyi bni xaatim qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii anigu ursilu waan diraa alkilaaba ayda la tababarayee cilmiga leh culimmaduna halkaa waxay ka qaateen markay ka hadlayaan cilmiga sharciga iyo fadligiisa ilaahay wuxuu kala soocay alkalbu lmucallam waalkalbu aljaahil kalbiga cilmiga leh ugaarsigu cilmi u leeyahy iyo in la diro iyo wixii la mida iyo eyga jaahilkaa midna wuxuu qabtay xalaal baa laga dhigay midna xaaraan baa laga dhig marka cilmiga alyastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun bay soo gelaysa wuxuu hi inii ursilu اkilaab اmucalama fayumsikna calaya wa ii qabtaan ugaadha waadkuru sma allah magaca allana waan xusaa markaan diray faqaala wuxu uhi nabigu idaa arsalta haddii aad dirto kalbaka almucallam eygaaga tababaran wadakarta sma allah magaca allana aada xusto fakul cunmaa amsaka calayka wuxuu kuu qabtay qultu waxaan idhi wain qatalla xitaa hadday dilaan ugaadhi oo aan nolol ku soo gaari waayo qaala wuxuu ihi nabigu wain qatalla xataa haddii ay dilaan maa lam yashrakaha haddaanu la wadaagin dilkaas kalbun ay laysa minha kuwaagii aan ka mid ahayn tababarnaa qultu waxaan idhi fa innii anigu armi ugaadha waxaan ku ganaa armi waan ku ganaa bilmicraadi asayda ugaadha ayaan ku tuuraa waa ul afka kule bir kule warankay shabahaysa laakiin waran ma ah waranka dee dagaal iyo difaac baa loogu talaga laakiin tani way ka sahlan fa usiibu qaarna waxay idhaahdeen birba male waa ulun fa usiibu waan haleelayaa ugaadha faqaala wuxuu uhi nabigu idaa ramayta haddii aad tuurta ushaas bilmicraadi micraadka u shaabirtale fakhasaqa uu dalooliyo ugaadhi oo uu galo fakulhu cun wa in asaabahu hadduu ku haleelo oo uu ku dilo bicardihi ballac oo culays iyo xoog uu ku dilo laakiin aanu daloolin oo ushiibaa ballac ugu dhacday falaa ta'kulhu ha cun wa xadiidu shacbiyi can cadiyin naxwahu marka de waa laga yaaba neefkii weynaa ul ballac ugu dhacday inaanay dilin laakiin de waxa la ugaarsanaya waa badan tahay waxaa laga yaabaa inay tahay xataa shimbir inay taha laga yaaba oo ushu dilayso hadday ballac ugu dhacdo ama ay culus tahay wixii lamida wain asaabahu bicardihi ballac hadday ugu dhacdana falaa taakuluhu ha cunin wa xadiidu shacbiyi can cadiyin naxwuhu waa la mid wa fiihi waxaa ku yimi ilaa an yaakula alkalbu aygu inuu ugaadhi cuna mooyaane fain akala hadduu cuno falaa taakulhaa ha cunan inta soo hadhay fainii akhaafu waxaan ka baqaya an yakuuna inuu noqday aygu inamaa amsaka in kalaba maaha mid u qabtay calaa nafsihi naftiis mar hadduu cuno wain khaaladaa haddii ay dhex gasho kilaabun ay oo min hayriha iyada aan ahayn falaa taakulhaa ha cuni fainamaa samayta in kalaba maaha waxaad bisinka u qabatay calaa kalbika aygaada walam tusami bisinka umaad qaban calaa hayrihi ayda kale wa fiihi xadiidka waxaa kaloo ku yimi idaa arsalta haddaad sii daysa kalbaka almukalab ay almucallab aygaaga tababaran mukallibiina waata ilaahay uu sheegay wamaa callamtum min aljawaarixi mukallibiin yacni mucallamiin faadkur xus isma allaahi magaca alle markaad dirayso fain amsaka calayka hadduu kuu qabto ugaadhi faadragta waad soo haleesha xayan iyadoo nool fadbaxu gowrac oo odhan maysid waa ii qabta haddaad nolol ku soo gaadho sugan noloshaasi waa inay sugan tahay oo waxaa baxaysa hadduu khiikhdii ku jirto naftii waa ku jirta laakiin waa iskuraysa waxa weeye laakiin naf sugan haddii ay ku jirto waa in la gowraca haddii kale bakti buu noqonay haddaad soo gala wa in adaragtahu haddii aad soo halay shaqad qatala isagoo dilay walam yakul minhu wax ka mida aan cunin ugaadhi fakulhu cun faina akhda alkalbi qabashada aygu dakaatuhu gowrac wey marka gowrac ma baha hadduu qabtay oo aanu cunin oo sidaa ay ku dhimatay waa la cunay wa fiihi aydan waxaa ku iibi xadiidka cadi maxaatib idaa ramayta haddaad ganto bisahmika leebkaada fadkur isma allahi calay magaca alle ku xus oo ku gan oo ku tuur wa fiihi waxaa kaloo ku yimi fain qaaba canka hadduu kaa maqnaado ugaadhi yowman maalin aw yowmayn aaba laba maalmood ayaad weyni wa fii riwaayatin waxaa ku yimi alyowmayni wahalaaata laba maalmood ama saddex maalmood ayaad weyni ugaadhi falam tajid kamaad helin ilaa athara sahmika waxa weeye leebkaaga raadkiisi mooyaane wax kalaba kumay olin fakolcun in shita haddii aad doonayso fain wajadta waa haddii aada hesho saydkii hariiqan xaaluu yahay mid ku qarqoomay fi lmaai biyihi oo biya ku dhex jira falaa taakul ha cuna fainaka adigu laa tadri ma ogin almaau qatalahu ma biyahaa dilay aw sahmuka ama leebkaagaa dilay xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa masaaishii aynu xadiidkii hore ka faa'idaysanay waxyaabuu inoo tilmaamaya waxaa ka mid a ah xadiidku haddii shaki yimaado shaki haddii uu yimaado xalaal inaanu noqono oo waxa weeye shuruuddii la waayo haddii aygaagii markaad ku daysay ugaadhi aada ugu dultimi ugaadhi iyo dhimatay aygaagii iyo ay kaloo aadan garanay ay dul taagan yihiin labada ka dilayna aadan garanay ma bannaana xaaraan buu noqona waxaa la tilmaamay shayga culays wax ku dila isaguna inuu bakti noqonay walmawquudatu waalmutaradiyatu waalnatiix waqiid baa la yidhahda budh ama ushi ama dhagax iyo wixii la mida ayaa lagu dhuftay ugaadhi bakti buu noqonay waa inuu shaygu dalooliyaa kaasina waa bakti waxaa la mida haddii markaad leebkii ku dhufatay naflacaarigii uu ku dhaco ceel ama barked ama balli ama dhaan lama oga ma nabarkaagu u dhintay mise wuxuu u dhintay biyaha ayuu ku dhintay la cuni maayo waxaasoo dhan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qaacidadii ahayd ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu hallaba alxaraam shayga haddii ay ku kulmaan wax xalaalaynaya iyo wax xaaraantinimaynaya waxa xoog badnaanaya ka xaaraantinimaynaya ayaa xoog badnaanaya marka eygiyo haddii ey kale uu u yimaado xaaraan baa la qaata waayo haddii eygaada laga soo qaado waa xalaal ka kale haddii laga soo qaadona waa xaaraan kala garan mayn xaaraanta la qaata kii biyaha ku dhacay leebkaada haddii laga soo qaado inuu u dhintay waa xalaal biyaha hadduu u dhintayna waa xaaraan waxaa la qaatay biyaha waxaa la mida eygii markuu ugaadhsado ugaadhii ee uu wax ka cuno maadiguu kuu soo qabto mise naftiisuu u soo qabsado markuu cuno waxaa la ogaanayaa inuu naftiisa u soo qabsado marka xaaraan buu noqonay iyo wixii lamid ah. ida ijtamaca alxalaal walxaraam qallaba alxaraam can salim bni cabdillahi bni cumar can abihi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul man iqtana kii haysta ee yeesha kalban ay ilaa kalba saydin ay ugaarsi mooyaan aw maashiyatin ama ay xoolo ilaalinaya mooyaane fainahu yanqusu waxaa ka nuqsaamaya min ajrihi ajarkiisa kula yowmin maalin kasta qiraadaani laba qiraad wey qiraadkuna waa wax lagu qadaro weeye waxaa looga jeedaa un laba qadar ayaa maalin walba salaadiisa iyo ajaradiisa ka nuqsaamaya qaala salim wuxuu uhi wakaana abuu hurayrata radia allahu tacaala canhu yaquul aw kalbaxaarin ama ay beereed mooyaane oo beeraha ilaaliya mooyaane wa kaana waa ahaa saaxiba xarin nin beerlana waa ahaa sidaasuu isaguna xadiiska kusoo wariyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa aygu in la haysto oo waxa weeye la rabbaystaa inaanay bannaanayn saddexdaa sababood mid ka mida mooyaane inuu xoolo ilaalinayo iyo inuu beer ilaalinayo iyo in wax lagu ugaadhsanayo guriga inuu ilaalinayo ka war culimmada qaar waxay idhaahdeen guriga hadduu bannaanada ku yaallo dhib male oo meel laga baqaya ay tahay laakiin guri magaalo hadduu yahay waxa weeye waa mamnuuc lama ogolo waxaana loo diidayaa sababo badan baa ku sugan kow idaa walaqa alkalb waataynu soo maray uu ku nijaasayna mar hadduu kula joogo weelku afka la galaba toddoba may ciid ka dabagee waa hawl waa ku nijaasayna mar labaad laa tadkhulu almalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura guri malaa'igtii laga dhaareeyeyna dee khayr maya khayr badan bay kaala maqay ta saddexaad waxaa ku sugan dhibka uu geysanay mar haddaad rabbayso qofkii guriga hormarayaba uu ka nixinayaa walibana dumarka iyo caruurta iyo waxa weeye tarwiicu laaminiin dadka aaminka ah argagax buu gelinaya ka afraad waata xadiiska lagu sheegay maalin walbana ajarku kaa nuqsaanay can raafic bni khadiija radi allahu tacaala can xadiiskana ugu dambeey qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam bidilxulayfa meesha la yidhahdo min tihaama tihaama faasaaba annaasa dadka waxaa haleelay juucun gaajo fa waxay heleen ibilan wahanaman ayay qanimaysteen geel iyo adha wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu aa fii ukhrayaati alqowm colka ama ciidanka xaggiisa dambe ayuu ku sugnaa oo ka habsaamo iyo duruuftoodu la socday facajuluu way degdegeen wa dabaxuu waa gowraceen wa nasabuu waa taageen alquduura digsiyadii faamara nabiyu sal allahu alayh wasalam wuxuu amray bilquduuri digsiyadii faukfiat waa la gadiyey hilibkaa laga daadiyeen sababtu waa maxay dee qaniima yahay qaniimadana waa in la qaybsado maaha in la yska cuno la taaban maayo ilaa la qaybsado oo qaybta ku dhacda uma qasama nabigu waa qaybiyey facadala waa la simay casharatan min alhanam tobankii adhaya bibaciirin tulidgeeda udxiyada iyo iyo xajka iyo saynu ku soo maraynay waxa weeye hadiga tuludda geeli waxay u dhigantaa toddoba laakiin tani waa qariibu waxaa laga yaabaa geelu inuu waaweynaa adhiguna tiradiisu badnayd baa laga yaaba si la ysugu miisaamo marka tobankii neef nin baa la siinaya ninna tulud geelaa la siinaya fanadda minha waxaa diday baciirun tulud ka mida geeli faalabuuhu waa dalbeen fa acyaahum waa daaliyey oo waa gaari waayey wa kaana waa ku sugnaa fi lqowm ciidan khaylun yasiiratun farda yar baa ku sugnaa faahwa waa u qastiyey rajulun nin oo minhum yaga ka mid a bisahmin leeb faxabasahu allaahu ilaahay waa xabisay waxa weeye awrkii oo leebkii baa ku dhacay faqaala wuxu nabigu inna lihadihi lbahaa'im ma yeedhaankan waxaa u sugnaaday awaabida kuwa didaya oo baxsanaya ka awaabidi ilwaxshi sida duur joogtu u baxsato famaa halabakum minha wixii ka mida idinka adkaada fasnacuu bihi ku sameeya haakadaa sidan oo kale yacnii leeb iyo wixii la mida ku gana qultu waxaan ihi yaa rasuul allah ina anahu laaqu lcaduwi cadowgaanu la kulmaynaa hadan beritu walaysa macanaa macayaga ma ah mudan mindiyana ma sidano afanadbaxu ma ku gowracaynaa bilqasabi waxa weeye balki iyo quwaaxi iyo qoryihiiiyo wixii la mida ah. qaala wuxuu uhi nabigu maa anhara dama dhiigga wixii daadiya wadukira smullaahi calayh magaca allana lagu xuso fakuluuhu cuna laysa sinna aan ka ahayn iliga ka ahayn wa cadayga ka ahayn wasawaxadiukum can dalik kuwaana warkooda waan idinka sheekay ama sinu iliga miyaa fa cadmun laf weeye laftuna ma bannaana in wax lagu gowraco waayo ama waa najaaso ama waxaa hilib loo saaraa jinka muslimka ah ayaa lafaha hilib loo saaraa si aan looga najaasayn wa ama adufru cidiyaha miyaa famuda alxabasha xabashida mindidooda weeye xadiidkan wuxuu inoo tilmaamaya xayawaanka dadka la jooga ee rabbaayadda ah adhigii geelii lo-dii ugaadhii la rabeeyey ee dadka la qabsatay gowracun bay ku xalaaloobaya xayawaanka baxsadka ana ah ama ugaadhii ha noqoto ama kii aynu naqaanaye sidoodoo kale noqdana ugaadhaa loola macaamilaya leeb baa lagu ganaya iyo wixii la mida sidaasaa lagu cunaya uma baahna masalada xadiisku waa inoo tilmaamaya waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanaya wax kasta oo waxa weeye gowracu uu ku dhacayo oo waxa weeye wax lagu gowrici karo inay bannaan tahay wax lagu gowraco wuxuu nabigu ka soo reebay iliga iyo ciddida labadaa nebigu waa macneeyey calayhi salaatu wasalaam iliga waynu sheegnay waa laf laftuna ama waa laf najaasa ah oo bakhtiya ama waa laf xalaala oo dadka mu'miniinta ah ee jinka ah hilib loo saaro sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo marka wax lagu gowraco dee dhiiggaasi u najaasaynay aw daman masbuuxa dhiigguna waa najis weeye wuxuu kale nabigu tilmaamay ciddiduna inaanay bannaanayn waayo xabashidaa wax ku gowracda iyadana waxaa loo diidaya in gaalada la ysku shabaho kow laba waxaa ku sugan haddii waxa weeye wax lagu gowracayo dee waxaa ka dhalanaysa in ciddidii lala baxo si ciddidii wax loogu gowraco taasina sidii xayawaanaadkii bay noqonaysa ciddiyahooda iyo miciyahooda wax ku ugaadhsanaya ayaa la shabbahaya waxaa kaloo iyaduna waxa weeye ku sugan fitradii in la khilaafay marka ciddiyaha lala baxo dhinac kalena laga khilaafayo xayawaanaadkii wax ugaadhsanayay qofku uu shabahay waxaasoo dhan ayuu nabigu u diiday calayhi الsalaau wasalaam wallahu tacaala aclam wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed waalihi wsaxbihi wslm